m alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka cla nabiyina muxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin afcaalu muqaaraba ka kaana kaada wa casaa lakin nadar gayru mudaaricin lihadayni khabar wa kownuhu biduuni an bacda casaa nasrun wakaada alamru fiihi cukisa waka casaa xara walaakin jucila khabaruhaa xatman bian mutasila wa alzam ukhlawlaqa an mila xara wbacda awshaka intifaacan nazula wamilu kaada fi lasaxi karaba wa tarku an macdi shuruuci wajaba ka ansha'a saa'iqu yaxdu watafiq kada jacaltu wa akhadtu wacalid istacmaluu mudaarican liawshaka wakaada lagayru wazaadu murshika bacdaa casakh lowlaqa awshaqad yarid hinan bian yafcala can thaanin fogin wajaridan casaa aw irfac mudmara biha idasman qablaha qad dukira wlfatxa wlkasra ajiz fi siini min naxwi casaytu wantiqa alfatxi zukin afcaalu lmuqaarabati hada maxaluhaa wa mabxahuha ka kaana kaana ayuu la mid yahay kaadda ficliga kaadda iyo wacasaa laakiin nadara waxaa naadira hayru mudaaricin mudaaric keyrkii ayaa naadirah hayru mudaarica oo khabarun khabar lihaadayni labadan khabar u ah waxaan ku soo jirnay nawaasiqulibtidaa'i saddex qeyb ayay u qaybsamayeen min xayu alcamal marka la eego qaybtii u horraysay ismiga rafcinaysa khabarkana nasbinaysa ayaan ku jirnay qaybtaasi ayaa saddex qayb u sii qaybsamaysa kaana wa akhwaatuha alxuruufu almushabbahatu bileysa afcaalu lmuqaaraba qaybtaa hore saddexda u qaybsantay nowcii ugu dambeeyey ayaan ku jirnay afcaalumuqaaraba yuu halka ka bilaabaya musanifka afcaalu lmuqaarabati lafdiga macnihii wuxuu noqonayaa isu soo dhowaanshaha afcaasheeda waayo muqaaraba mufaacala weeyaan oo macnaha wuxuu faa'iideeyaa masdarka mufaacala ah iyo ficligiisiyo faacala ah labadaba alishtiraaku fi lfaaciliyati walmafcuuliya wax la yidhaahduu faa'iideeyaa maantase maqsuud ma aha mufaacalada iyo labada jaanib in ficliga laga sameeyo keliyaa khabarkaa dhowaanayaa ismiguna u soo dhowaani sidaa ayaa loo jeedaa sida aan sheegi doonno afcaashan dhammaan muqaaraba ma wada faa'iideeyaane saddex macno ayay u qaybsamaan qaar magacii ay lahaayeen ayaa intii kale lagu magacaabay min baabi takhliib weeye oo qaar magacooda la xoojiyey oo la qallibay iyagaana lagu magacaabay afcaashii oo dhan afcaalu lmuqaaraba musanifka wuxuu tirin doonaa kow iyo toban ficli kow iyo tobankaa ficli macno ahaan saddex qayb ayay u qaybsamaan qaar muqaarabay faa'iidaynayaanoo khabarka inuu dhow yahay ee ismiga u dhow yahay ayay faaiideynayaan saddex ficli weeye qaarna waxay faa'iidaynayaan rajaa'u lkhabari khabarka in la rajaynayo iyagana saddex ficli wey qaarna shuruuculficli bay faa'iidaynayaanoo ficliga in la bilaabayoo la gudagala shuruuculkhabar khabarka in la gudagala ayay faa'iidaynayaan shan ficli buu ka tirin doonaa kow iyo tobankaa ficli weeye nadmi ayaa lagu jamciyaa qarib bidaatilkaafi yaa muntabihan casaa xaraq lowlaqa raajiyan biha wagayru dayni bishuruuci yunsabu fafham faina alcilma nicma almatlabu qarib bidaati lkaafi saddexda kaafta u saaxiibka ah taqriib iyo dhowaansho ka macne yaa muntabihan kan baraarugsanow kaada iyo karaba iyo awsha ka wey saddexda ficliya ee kaafta wadata muqaaraba ka macnee muqaaraba ay faa'iideeyaane qarib bidaati lkaafi yaa muntabihan casaa iyo xaraa iyo ikhlowlaqa saddexdaa ficlina macnee raajiyan bihaa xaal aad khabarka ku rajayni wagayru daynin labadaa nooc wixii aan ahayna yunsabu waxaa loo nisbaynayaa bishuruuci gudagal ficliga khabarkii in la bilaabay fafham sidaa garo faina alcilma nicma almalabu faina alcilma cilmiga nicma alla wanaag badana almatlabu raadsigiisa wanaag badana in la raadsadaaba wax wanaagsan ah macna ahaan saddexda qayb ayay u qaybsamayaan afcaashan waxay u cabalfalayaan sida kaana ismiga ay rafcinayaan khabarkana way nasbinayaan kaana waxay ka shabbahayaan oy kala mid yihiin camalfalka naasikh inay yihiin oo naaqis oho marfuuca usan ku fillayna mansuub ay u baahan yihiin ayay kala mid yihiin waxayse kaga beddelan yihiin shan wej kaana iyo afcaashani shan wej ayay ku kala beddelan yihiin shantaa wej awalan musanifkaaba sheegaye kaana khabarkeeda ismi mufrad inuu noqdaaba asal ahayd jumlo inuu noqdana waa dhici karta jumladaa ismiye iyo ficliye iyo daraf iyo jaari waxaasoo yuu noqon kari afcaalulmuqaaraba khabarkooda ficli mudaaric jumladiisa waxaan ahayn ma noqon karto khabarka afcaalulmuqaaraba io qaadani waa inuu noqdaa khabarka ficli mudaaric mid loo hormariy jumla ficliyo mudaaric lagu bilowda waa inuu noqdaa waa shar waa arrin ay ku khilaafsan tahay waayahay arrin labaadoy kaana ku khilaafsan tahay afcaashan khabar ka noqotay ficligan mudaaricee khabar ka noqday waa inuu rafciyaa damiir u noqonayo ismiga afcaasha yacnii sababi ma noqon karayo ficligani ee khabar ka noqday ee casaa iyo kaade iyo qoladani khabarka ka noqday marfuuca uu rafcinayaa waa inuu noqdaa damiir ismiga u noqonayo oo arrinku waa inuu noqdaa wamaa kaaduu yafcaluun oo kale wamaa kaaduu yafcaluuna ficligaa mudaaric wuxuu rafciya wow kaada ismigeeduna u noqonaya waxaan bannaanayn in la yidhaahdo kaada zaydun yaquumu abuuhu kaana waa ku bannaanayd laakiin qoladanay kuma bannaana allay lehe afcaashanna casaa oo keli ayaa laga soo reebayaayo casaa way ku bannaan tahay sababi inay rafciso laba arrimood way ku khilaafsan tahay arrin saddexaad way ku khilaafsan tahay afcaashan khabarkan ay qaadanayaan afcaasha in laga hormarayaa laa yajuus kaana khabarkeeda waa la hormarinkeeya caaliman kaana zaydu in la yidhahdaa bannaanay ama kaada iyo afcaashani afcaalu lmuqaaraba khabarkooda afcaasha inuu ka hormaraa laa yajuus wax bannaan ma ahan oo arrin saddexaad uu ku khilaafsan yahay arrin afraad ay ku khilaafsan yihiin afcaashani weligood zaa'idnimo looma isticmaalo kaana zaaidnima loo isticmaali kari waqad tuzaadu kaana fii xashwin kamaa kaana asaxa cilma man taqadama waa annagii soo marray afcaasha weligood zaa'id ma noqdaan waa xukum afraaday ku khilaafsan yihiin xugum shanaadoy ku khilaafsan yihiin afcaashan kow iyo tobankan ficliya musanifka uu tiriyey khabarka ay qaadanayaane mudaarica ah qaar ka midee an in la geliyaa bannaan weliba qaarba bay waajib tahay an in la geliyo sida aan sheegi doonno insha allahu tacaala casaa zaydun an yaquuma in la yidhaahdo ayaa bannaan oo khabarkii mudaarica ahaa an la geliyo amaa kaana wa akhwaatuhaa khabarka ay qaadanayaan ficli mudaaric haddii u noqdo an in la geliyaama bannaan oo kaana zaydun an yaquuma weligaa wax jira maaha maqlina mayse waayahay shantaa wej ayay kaana iyo afcaalu isku khilaafsan yihiin inta kale kaanay kala mid tahay ka kaana khabar muqadama ka kaana kaana ayuu la mid yahay kaada iyo wacasaa labadaa ficli kaanay la mid yihiin laakiin nadara waxa naadira hayru mudaaricin mudaaric heyrkii ayaa naadira waa shantii arrimood ay ku khilaafsaneed mid ka mid a hayrulmudaarica oo khabarun khabar ah lihaadayni labadan khabar u ah wa kownuhu biduuni an bacda casaa nasrun wakaada alamru fiihi cukisa wa kownuhu khabarka ahaanshihii biduuni an an la'aanteeda uu noqdo bacda casaa casaa gadaasheeda nasrun mid yar wey wakaada ficliga kaada alamru arrinka cukisa waa la dabagediyey arrinka fiihi kaadaa lagu dabagediyey halkanna wuxuu ka hadlayaa afcaashan khabarkooda ficli mudaaric ayuu noqoni an in la geliyaa ka waran afar qeyb ayay u qaybsamayaan qolo khabarka an in loo geliyaa ay waajib tahay iyo qolo in laga daayo ay waajib tahay iyo qolo in la geliyo ay badan tahay iyo qolo in laga daayo ay badan tahay afartaa qeyb ayay u qaybsamayaan iyo awshaka labadaa ficli in la geliyaa badan khabarka xaraa iyo ikhlowlaqana in la geliyaa waajib ah afcaalu shuruuc in laga daayaa waajib ah kaadda iyo karaba in laga daayaa badan afartaa qeyb bay noqonayaan xaraa iyo ikhlowlaqa labadaa ficli khabarkooda an in la geliyaa waajib wey lagama daayini karo afcaalu shuruucoo shan ficli uu ka tirin doono musanifka khabarkooda aan in la geliyaa laa yajuus wax bannaan maaha casaa iyo awshaka labadaa ficli khabarkooda an in la geliyaa badan weliba bacdu naxwiyiin waxay leeyihiin casaa khabarkeeda an in la geliya waajib weeye qur'aankana isagoon an wadanin kuma uusan soo aroorin laakiin sida raajixa ah khabarka way suuroobi kartaa an in laga daayo oo luqa carabiya lagu maqlay haalibse ma ahe khabarka an in la geliyaa badan waa casaa iyo awshake kaada iyo karaba labadaa ficlina khabarkooda an in la geliyaa ma badnee in laga daayaa badan afartaa qabayay u qaybsamay afartaasu rabaa inuu kuu sheego wa kownuhu ka ahaanshii kown waa masdar waana mubtada laba khabar ayuu kaaga baahan yahay mar kaanadii naaqisada ahayd masdarkeedii weeyaanoo khabar wuxuu ugu baahan yahay min xaysu nuqsaan naaqiska uu yahay darteeda ayuu khabar ugu baahan yahay marre mubtada weeyaanoo khabar mubtada ayuu u baahan yahay labadii khabar inaad siisaa loo baahan yahay kownuhu masdaru mudaafun lismihi biduuni an jaara majruurkana khabarkiisii min xayu nuqsaan weeye nasrunna khabarkiisii min xayu libtidaa weeye wa kownuhu ficliga ahaanshihii wa kownuhu haa khabarka ahaanshihii kaa'inan biduuni an an la'aanteeda mid ah u noqdo bacda casaa casaa gadaasheedana an la'aanteeda u noqdaa nasrun mid yar weeye wakaada mubtado weeye alamruna mubtada labaad weeye cukisa ficliga majhuulka loo binaye naa'ibulfaacilkiisaoo loo celinayo alamruda jumladaasi waa khabarkii alamru fiihi jaara majruurka cukisu ku tacalluqi alamru iyo cukisa iswadadkeedana mubtadaha hore kaada ayuu khabar ka yahay fiihi damiirka ku jira uu noqonaya rabtinaya wa kaadaa ficliga kaadaa alamru arrinka cukisa waa la dabagediyey arrinka fiihi kaada ayaa lagu dabagediyey oo kaada khabarka an in laga daayaa badan sidaa ayuu u jeedaa waka casaa xara walaakin jucila khabaruhaa xadfan bian mutasila waka casaa casaa ayuu la mid yahay xaraa ficliga xaraa ah walaakin jucila waxaa laga yeelay khabaruhaa casaa khabarkeedii waxaa khabarkeedii waxaa laga yeelay muttasilan mid ku dhegan bian lafdiga an ah xatman waajibnimo yacnii wuxuu leeyahay wuxuu soo sheegay casaa iyo kaada casaa khabarka an in loo geliyaa badan oo haalib ah kaadana in laga daayaa badan waayahay xaraa khabarkeeda an in la geliyo waajib wey lagama daayni karaa xaraa zaydun an yaquuma in la yidhaahdaa waajiba lagamana daayni karo sida ayuu u jeedaa macnihi wa ka casaa casaa ayuu la mid yahay xaraa ficliga xaraa ah oo waa afcaalu lmuqaaraba walaakin jucila waxaa laga yeelay khabaruhaa khabarkeeda waxaa laga yeelay muttasilan mid ku dhegan oo ku dabadhegan bian lafdiga ana xatman itisaalan ku dabadheganaansho xatman ee waajiba wa alzam ukhlahu laqaa'an mila xara wa bacda owshaka intifaa'an nazuula wa alzamuu waxay laazimiyeen ikhlowlaqa ficligaasi an an ayay laasimiyeen mila xaraa xaraa xaal uu la mid yahay waintifaa'u an an waayideeda iyo anfoomiddeeda nasuran naadir weeye bacda owshaka owshaka gadaasheeduu naadir yahay halkanna ikhlowlaqa iyo owshaka labadaa ficli ayuu ka hadlayaa oo wuxuu leeyahay ikhlowlaqa xaraa ayay la mid tahay oo khabarkeeda an in la geliyaa waajib weeye owshakana casaabay la mid tahay oo khabarka an in loo geliyaa haalib ah intaas u jeedaa wa alzamuu waxay laasimiyeen ikhlowlaqa ficliga an ayay laasimiyeen mila xaraa xaraa xaal ay la mid tahay wa bacda owshaka waintifaa'u an an anfoomideeda iyo waayidda an la waayaa nasulan naadir weeye bacda owshaka owshaka gadaasheeda ayuu naadir yahay wa miluka hada fil asaxi karaba wa tarku an bacdi shuruuci wajaba ka ansha'a saayiqu yaxduu wadafiq kada jacaltu wa akhadtu wa caliq wamilu kaada ayuu la mid yahay fil asaxi asax dhexdii ayuu kula mid yahay karaba ficliga wa tarku an anka tegiddeed macdi shuruuci shuruucda kuwa u saaxiibka macooda laga tago wajaba waajib wey wadaalika ka anshaca saa'iqu yaxduu iyo wadafiqa iyo kadaa jacaltu iyo wa akhadtu iyo wa caliqa weeye yani wuxuu leeyahay musanifka karaba iyo kaada khabarkooda an in la geliyaa qaliil weeye way yar oo karaba zaydun an yaquuma in la yidhaahdo iyo kaada zaydun an yaquuma qaliil weeye khabarka an in laga daayaa badan oo kaada zaydun yaquumu in la yidhaahdo karaba zaydun yaquumu sidaa ayaa fara badan waa yahay afcaalu shuruucoo shan ficli u ka tiriyey shantaa keliya ma aha laakiin shantaa unbuu sheegay musanifku halhalay ku daraanoo habba ayay ku daraano adigu dhowr ficliyoo kaley tiriyaan afcaalu shuruuc khabarkooda aan in la geliyaa wax bannaan ma aha lama gelin karayo oo wadafiqaa yakhsifaani calayhiba an yakhsifaa in la yidhaahdo aan la geliyaa wax bannaan ma aha intaasu ka hadlaya waxaa isweydiina kaada ismigeeda afcaalu lmuqaaraba ismigooda haddii uu noqdo daat ismu daat khabarkana aan la geliyo qolada aan la gelinayo anta masderiye weeye ficliga mudaaric wey masderna waa laga soo xariri masderka lasoo xariiraa waa ismulmacna ilaa masder sidiisaba ismulxadai saadir min alfaacil waa annagii mutami soo marray xadaka magaca uleeyaa masder la yidhaahdaa waa ismulmacna ismulmacno iyo ismudaatna mubtada iyo khabar isuma noqon karayaan oo zaydun qiyaamun inaad tidhaahdo ama zaydun sawmun ama zaydun darbun wax dhici kara maaha ismulmacno iyo ismudaat weligood khabar isuma noqon karayaan haddaba antan khabarka la geliyey khabarkii masdar ayaa laga soo xariri ismiga afcaalulmuqaarabana ismu daat ayuu noqday macnaahaan isma mudaabaqaynaya waxaa lagu samayn afar wej ayaa la khilaafsan yahay qola waxay leeyihiin masdarka la soo xariri mudaaf baa la qadari imaa ismiga afcaalulmuqaaraba ayaa mudaaf laga hormarinayo ismulmacno ah si macnaha macnaha uu waafaqo ama e, masderka soo xariraya ayaa mudaaf loo qadariyo si siay isu waafaqaan laba daatu oo wuxuu noqonayaa casaa zaydun an yaquuma meeshii ahayd inaad tidhaahdo casaa amru zaydin ilaa an yaquuma alqiyaamu buu noqon masder ayaa laga keeni inaad tidhaahdo casaa amru zaydin alqiyaama macnihiina saxiix buu noqonaya ismigii ayaad mudaaf u qadartay casaa amru zaydin zayd arrinkii waxaa surowdaa alqiyaama istaag inuu noqdo wax dhici kara wey ama alqiyaamada ayaad waxaad u qadari mudaaf labadaa midayaad yeeli o taa waa mid qolo kale waxay leeyihiin maye khabarkan masderka laga soo xariro masderkaasaa ismi faacil lagu awiil wasfi lagu awiil oo casaa zaydun an yaquuma waxaa lagu awili casaa zaydun qaa'iman oo ismi faacila qolo saddexaad waxay leeyihiin maya masderka lasoo xariiraya sidii e ayaa loo daayay waxbana la awili maayo mudaaf la qadari maayo ismu faacilna laguma awilaya sidii e ayaa loo daayay mubaalaqana loo jeedaayo zayd qiyaam sida uu u laasimsan yahay istaaggii laftiisiiba e inuu noqdaad mooddaa oo casaa zaydun alqiyaama ayuu noqonayaa marka la xariro casaa zaydun zayd wuxuu mudan yahay alqiyaama istaagba inuu noqdo sida istaagu u laasimsan yahay isagaaba ismulmacno noqon rabaa ayuu noqoni waxaana lamida ah khabarka meel kasta oo ismulmacna ismudaat masdar uu nacti ka noqdo ama xaalo uu ka noqdo sha allahu tacaala baabulxaal iyo baabunacti haddii aan marno waxaan u tegi doonaa wamasdarun munakarun xaalan yaqac bikaratin masdar nakire ee xaalo wuu noqdaa hee saaxibulxalka hadduu ismu daat yahay isma mudaabaqaynayaan saddexda wejmid ubaa la marin waxaa lamid ah ismudaat haddii masdar laga nactiyeeyo oo ismu daat ayaa nactigiisii wuxuu noqday masdar waa noqon karaya kastoo qiyaas usan ahayn waa dhici kartaa waaye wanacatu bimasdarin kaiiran faltazamu lifraada watadkiira saddexdaa wej midun midunbaa lagu awili masdarka hadduu khabar noqdo ama nacti noqdo ama xaalan noqdo qool afraad ayaa jira lagana xoog badan yahay qoolka afraad in la yidhaahdo anta zaa'ida weeye masdariya maba aha ficliga mudaaracna way iska nasbini masdariyana ma aha ficligana sidiisa loo daayina lamaba awilayo oo masdar laguma soo awilayo qowlkaa daciif weeye waayo anta haddii ay zaa'ida tahay waxbaba ay nasbiseen mar haddii ay mudaarica nasbisay khalaas waaye anta masdariya waxaan ahayn ma noqonayso afarta wejminbaa la marin wamilu kaada kaada ayuu la mid yahay fil asaxi asax dhexdii ayuu kula mid yahay karaba ficliga karaba wa tarku an anka tegiddeeda macdi shuruuci shuruuc kuwa u saaxiibee macooda laga tago wajaba wuu waajibay tarkigaas wadaalika ka cansha'a wuxuu gudagalay assaa'iqu kii halaha kaxaynayey yaxduu inuu heehiso saa'iqa waxaa la yidhaahdaa ruuxa gadaal wax ka kaxaynayo oo geela iyo xoolaha iyo gadaal ka kaxaynaya ninka hoggaankaha ah iyo hor socdana qaa'id baa la yidhahdaa labadaa macnay kala leeyihiin ansha'a wuxuu gudagalay assaa'iqu kii geela gadaal ka kaxaynayey yaxduu inuu heeso uma salaatullaahi maa tarannama xad yasuuqu ciisa fii ardi lxima weliba maqasheen ka ansha'a wuxuu gudagelay asaa'iqu kii kaxaynaya halaha yaxduu inuu hayso wa dafiqa wuu gudagelay kadaa jacaltu waan gudagelay iyo wa akhadtu waan gudagelay iyo wa caliqa wuu gudagelayna waa lamide wastacmaluu mudaarican liowshaka wakaada lagayru wazaadu mushikan wastacmaluu waxay isticmaaleen mudaarican mudaaric ayay isticmaaleen mudaarica oo liowshaka iyo wakaadna u sugan laa hayru labadaa waxaan ahayn kama ayaan isticmaalin wazaaduu waxay siyaadiyeen muushikan muushik oo ismi faacilna way siyaadiyeene afcaasha baabkani waa jaami tasaruf wax la yidhaahdaa aqbali mayso maadiga ay ku soo arooreen ayaa lagu wadayaa in maadigaa laga bedelaana ma bannaana ilaa kaada iyo owshaka labadaa ficli mooye sida musanifka uu sheegay qolana shan bay gaarsiinayaan afcaasha tasarufta kaada iyo e, awshaka labadaa ficli mudaaric waa laga isticmaalaa mudaaric in laga isticmaalaya biitifaaqi wey bal mudaaricaba u badan isticmaalka weliba awshaka maadiga maba la isticmaalo inta badan mar waa la arkaa walow su'ila naasu turaaba awshaku idaa qiila haatuu an yamalu wayamnacu ayaa baytu shaacira oo ficligii maadiyoo la isticmaalay laakiin haalib ma ahe awshaka mudaariceeda ayaa badan in la isticmaalo kaadana maadiga iyo mudaarica isku ayaa loogu isticmaalaa waa yahay ow shake ismi faacil ayaa laga isticmaalaayo muushik ayaa la arkay fa muushikatun ardunaa an tacuuda khilaafal aniisi wuxuushan yabaaba iyo beytu shaacira oo ow shako ismi faacil laga isticmaalay weeye labadaa waxaan ahayn tasaruf kama yimaado qaara waxay leeyihiin karab waa ka yimaadaayoo kaadawe jacalo way ka yimaadaa mudaarico wuxuu ahaa afcaal dho ilaa shan ficli bay tiriyaan kiin waxaa loo badan yahay labadaa ficli oo keliya inay mutasarrif yihiin labadaa ficlina tasarufkooda naaqis weeyaanoo mudaaric keli ayaa ka imaanaya owshake ayaa ismi faacil loo arkay intaas u jeeda wastacmaluu way isticmaaleen mudaarican mudaaric ayay isticmaaleen mudaaricoo liowshaka u sugan yuushiku wakaada u sugan yakaadu laa hayru labadaa waxaan ahayn kama ayan isticmaalin istacmaluu mudaarican waa istacmaluu mafcuulkeedii liawshakana mudaarican ayay nacti ka tahay waana majruurun bilaami jaara majruur wey wakaadana owshakaday jaran ayay ku cadfan tahay laa hayru laada xarfu cadaf weeye hayru awshakadaykadada awshakaday ku cadfan tahay mabniyu cala dama fii maxalli jarin la majruur ayay ku cadfan tahay dama maxaa loogu jari dama maxaa loogu bireeye dee mudaafu ilayhigeeda ayaa la xadfay macnihiisana waa la niyeysan yahay musanifka matnigu ku keeni doonaa baabulidaafa insha allahu tacaala marka aan gaarno wadmun bina'an hayra in cadimta maa lahu udiifa naawiyan maa cudima qabluka hayru bacdu xasbu awalu waxaasu tirin doonaa wazaaduu muushikan muushik oo ismi faacilina way ziyaadiyeen bacda casaklow laqa ow shaqad yarid ghinan bian yafcala can thaanin fuqid waqad yaridu inuu soo arooraa suurowdaa hinan kaaftoomid bian yafcala lagu kaaftoomo an aanin mid labaadna laga kaaftoomo aaniga oo fuqida la waaye bacda casaa iyo wakhlowlaqa iyo wa owshakana uu soo arooro halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka saddexdan ficliya afcaalulmuqaaraba ka mid ah oo ah ikhlowlaqa iyo awshake iyo casaa saddexdaa ficli waxaa dhici kartaa ficli mudaaric oo an wata in la dabadhigo wax kalena ayaan u baahan ismi ay rafciyaan iyo khabar ay nasbiyaan iyo waxba ayaan u baahnin ismi ficli mudaaric oo an wataa la dabadhigi sida casaa an yaquuma u baad leedahay khalaas casaa an yaquuma casaa ismina ma wadato khabar ka sii dambeeyaana ma jiro an yaquuma ayaa meeshii taagan waayahay an yaquumadan icraabka ay qaadani maxay tahay saddex wej ayaa laisku khilaafsanya adi laba wej ayaa u muhiimsan labadaa weji wej musanifka madhabkii weeyaanoo waa madhabka uu maray isla markaana ibnu caqiilka inuu ugu fasiro ay ficnayd laakiin uguma uusan fasirin madhabka musanifka waxa weeye ficliga waa naaqis sidiisii buu naaqis u yahay taam ma ah isagoo naaqis ah ayaa an iyo madkhuulkeeda an iyo ficliga ka dambeeya ayaa sadda masadda macmuulayha ismigeeda iyo khabarkeedii meeshii ay dhici lahaayeen ayay an iyo ficliga ay dhaceen khalaas iyagaa xidhay kuna filan casaadii ismino uma baahna khabarna uma baahne an yafcaladaay ku kaaftoontay waana sida nadmiga ka muuqata bacda asahlowlaqa owshaad qad yarid hinan ba an yafcala buu yiri an yafcalaa lagu kaaftoomi aanigii baa laga kaaftoomay khalaas ficliga taam ma ahayn waa naaqis ismi iyo khabar buu u baahnaa laakiin ficliga mudaaric iyo antan iswata iyo meeshii ismiga iyo khabarka buuxiyey sadama sada macmuulayha wey wejka wejka musanifka wey weji labaad waxa weeye in la yiraahdo ficliga waa naaqis waxaan u jeedaa ficliga waa taam an yafcala ayaa faacil looga xariiri faacilkaasaana ku filan khalaas waana kaanadii taamada ahayd ayuu la mid yahaye naaqis ma aha ficliga labadaa wej ayaa ugu muhiimsan labadaa wej wej siiba weyhi ayaa maray iyo jumhuuru naxwiyiin wejna musanifka iyo qola la socota ayaa martay musanifka madhabkiisana sidaa weeye haddaba ficligaasi ficliga mudaarice an wata marka uu ku kaaftoomayo ficligan casaa iyo ikhlowlaqa iyo afcaashani awshaka marka ay kaaftoomayaan laba arrimood midna waa inayan jirin ficligan mubtada laga hormariye waa inuusan jirin oo zaydun casaa an yaquuma arrinka waa inuusan noqonin waayahay ficligan dambe an wataana ismi daahira waa inuusan rafcinin oo casaa an yaquuma zaydun waa inayan arrintu noqonin amaa labada arrimood midun haddii ay dhacdo oo ficligii naaqiska ahaa ayaa waxaa laga hormariyey mubtada musanifkaasoo wada waa soo socda ama mubtada lagama hormarinine ficligan dambe mudaaricee anta wata ayaa ismi daahir i rafciyey oo zaydun waxaad ujeedaa casaa an yaquuma zaydun baati tiri icraabku mukhtalaf buu noqonayaayo wejkii hadda in la mariyaa waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaan casaada ismigeeda ismigaa damboo rafcisan in laga dhigo yaquuma ficligan mudaaricna damiir mustatir ee lagu rafciyo una noqonaya ismiga ka dambeeyo lafdiguu kaga dambeeya laakiin rutbaduu kaga horeeya casa ayaa ku camalfaliye caraabkaana waa bannaan yahay warka waqad yaridu inuu soo arooraa suurowdaa jinan kaaftoomid bian yafcala lagu kaaftoomo yacni ficil mudaariciya an lagu kaaftoomo u jeedaa can aanin mid labaadna laga kaaftoomo aaniga oo fuqidda la waaye khabarkiibuu ku wadaa bacda casaa iyo wakhlowlaqa iyo wa awshaka saddexdaa ficli gadaashoodan uu soo arooro ama la kaaftoomo wajaridan casaa wirfac mudmara biha idasmu qablaha qad ukira wajaridan qaawiyo mujarad ka dhig casaa aw irfac ku rafci mudmara biha casaada ilaa waqtigii eh, dukira la sheego ismun qablaha horteeda qad ukira la sheego casaa ayaa waxaa la dabadhigay an yafcala isla markaana mubtadaa ka horeeya waxaad tidhi zaydun casaa an yaquuma casaadan laba icraab ayaa kugu bannaan sida musanifku uga hadlayo labadaa icraab mid waxa weeye kii aan soo marray in la yidhaahdo casaadani an yafcalada ka dambaysay ku kaaftoomi khalaas khabar iyo uma baahna zayd intii horay mubtado weeye casaa ficli maadi oo taami weeye ama ficli maadi oo naaqiso an iyo yafcalada ay ku filan tahay weeye an yafcaladaasi ayaana ku filan casaana wax damiir ee kuma aslo jumladana mubtadaha khabarkiisa sidaa in la yidhaahdo maaha in la yidhaahdo casaada damiir ayaa ku asturan oo ismigii ah an yafcalana waa khabarkii labada icraab ayaa bannaan faa'iidadana waxay ka soo bixi mubtadaha horeeye casaada ka horeeya mufrad mudakar markuusan ahayn mufradda mu'anasuu noqday ama taniyuu noqday ama jabac buu noqday markaasay faa'iidada soo bixi oo casaada haddii damiir lagu rafciyana damiirkii damiir baaris oo bannaanka yaalluu noqona ama damiirta u ta'niif calaamad ay u tahay ay tusina ayuu noqona miaal waxaa tidha hindun casaa an taquuma haddii aad tidhaahdo oo casaada aadan taaw ta'niif gelinin an ay ku kaaftoomi casaada wax ku asturanna ma jiro haddiise casaada damiir inaad ku asturtay aad ku wado casad inaad tidhaahdo u ta'niif gelisay noqoni casad mar haddii la yidhaahdana taa u ta'niidkaasi waxay calaamad u tahay casaada damiir ayaa ku asturan oo ismigii casaa ah an taquumada dambena waa khabarka taniya haddii uu noqdo mubtadahna waa lamid azaydaani casayaabaad leedahay haddaa damiir ku rafcini haddii an yafcalada aad ku kaafinina waxaad leedahay azaydaani casaa an yaquuma oo an yaquumaadaa ku filan casaana waxaa kuma asturna jamiciina waa la sida ayuu u jeeda waka laa yaskhar qowmun min qawmin casaa an yakunuu khayran minhu casaa ee ismi damiir loo celin karaa ka horeeya mubtadaba yuusan ahaanine isla markaa casow ilaah muusan dhihinoo wow muusan u tiirinin calaamad waxay u tahay casaa an yakuunuu an yakuunuuda inay ku kaaftoomi hayse casaadani wax damiiroo ku asuranna uusan jirin wajaridan qaawi casaa ficliga casaa aw irfac ama rafci mudmaran damiir ku rafci bihaa casaada idaa waqtigiina damiir ku rafci idaa waqtigii dukira la sheego ismun ismi qablahaa horteeda qad dukira idaada shartiyada ah mubtada kuma xigi karayo ismunta wuxuu naa'ibulfaacil u yahay dukirada dambe ficli ay fasiriyo meesha ka xadfo dukirada dambe qad baa ku jirta ficliga aad keeni doontaha qad inaad gelisa ma bannaana waayo adaatu shardiga iyo qad weligoodna isuma keeni karayo qad ficliga ay gelin wax afar shardiya loo shardiyaa ficliga hadduu maadiya mudaaricna lix shardi ayaa loo shardinaya sidaa inuu ahaabaan malayn ficliga maadiga qad la gelinayo waxaa shardi ah ficli maadi qad haddii la gelinayo waxaa shardi ah ficligaasi waa inuusan wadanin muxuu ahaa adaatu shardi waa inuusan ku jiri ficli aadaatu shardi la geliya maadi iyo mudaaric midku doonaa ha noqday qad in la geliya ama bannaano haddaba ficliga aad soo qadari doonto idaana ficlu shardi u noqon doonaa qadda kuma lama soo qadaraysidoo qadda ma raacinaysida qadda waad ka reebi ficliga dambe mufasirkaa qadda wata sidaa ayuu noqona macnihi wlfadxa wlkasra ajiz fi siini min naxwi casaytu wantiqa alfadxi zukin wa ajiz banneen yohowni alfadxa iyo walkasra fadxe iyo kasraba banne fisiini siin dhexdii ku banne min naxwi casaytu casaytu xaggeeda iyo wixii la mida xaggeeda xaaluu ka ahaaday wantiqa alfatxi fatxa doorashadeedana zukina waa la ogaadaye yani wuxuu leeyahay musanifka raxmat ullaahi calayhi casaa damiiru rafca mutasili haddii lagu dabadhejiyo casaa damiiru rafca mutasile haddii lagu dabadejiyo casaa waxaa la yaqaanay calaa wasni facala inay tahay oo siinta ay fadxisnayd fadxaheedii in loo daayo casaytu casaynaa casaytum casaytumaa casaytunna la yidhaahdo iyo casayna jaa'is weeye way bannaantahay waa sidii asalka ahayd waxaa kaloo bannaan maadaama aliftii ay ku jirnayd ya loo beddelay ya'daa munaasabadeeda darteeda in siinta loo kasriyo oo casiitu la yidhaahdana way dhici karta fahal casaytum in tawallaytum naafic baa aqriyey fahal casaytum in tawallaytumna waa sida quraa'da kale ay aqriyeen in siintii la kasriyo oo ya'da loo munaasabeeyo iyo in siinta fadxaheedii asalka ahayd loo daayo labadaba way bannaan tahay intaasu ka hadlaya wa ajiz bannee alfadxa fadxa iyo walkasra kasra bannee fi siini siinna ku bannee min naxwi casaytu casaytu iyo waxa lamidka ee xaggii xaal ay ka ahaatay waintiqal fadxi fadxa doorashadeedana zukina waa la ogaaday wallahu aclam sal allah sal allah alay suaal